wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka oo subaxwal baad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee muqdisho hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h subaxnimo khamiisa ah. taariikhdan ay ku beegan tahay bisha sagaalaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug ayaa sii xoogaystay iyadoona markaasi madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqor uu ka soo horjeestay xilka qaadis uu sameeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi iyadoona arrintaasi ay ka dhalatay khilaafka ka soo bilaabmay xildhibaanada golaha deegaanka degmada cabuda wararkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqayn ka dhacday deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud iyadoona halkaasi lagu dilay saraakiil salsare oo markaasi ka tirsan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta deegaankaasi oo la hadlay kulmiya ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ka dhacay deegaanka nuur dugle ee gobolka shabeellada dhexe qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan xubintii kalmaan ayaa qayb ka ah waa mar kale iyo barnaamijka falaqaynta wararka mtnweyo melbay kawdabtimi ومالي وامد واولي يميرة مطانا ويو نلبيك وذكتي idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon doon ma ka maaranta idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta heestaasi waxay daafuur ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo ad ka dhagaysanayseen idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho haddaan eegno galmudug madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa ayaa soo kala dhexgalay khilaaf aad u xoogan iyadoona khilaafkaasi uu kasoo bilowday magaalada cabudwaaq ee waqooyiga gobolka waqooyiga gobolka galguduud kadib markii ay iskhilaafeen xildhibaanada golaha deegaanka ee magaaladaasi madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa soo saaray warqad uu xilka kaga qaadayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdiwaayeel iyadoona arrintaasi uu si weyn ugu soo horjeestay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo la hadlay kulmiye ayaa sheegay in madaxweynaha maamulkaasi iyo wasiirka arrimaha gudaha ay hagardaamo ku hayaan dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka kooxda al-shabaab halka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha maamulkaasina uu oo isna la hadlay kulmiya uu sheegay in madaxweyne ku-xigeenka uusan awood u lahayn xilka qaadista wasiirada isagoo jooga madaxweynaha maamulkaasi axmed cabdikaari qorqor arrintan ayaa la filayaa inay ka hadlaan baarlamaanka maamulka galmudug iyadoona arrintaani muddooyinkii dambe ay soo jiitimaysay hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey waxaa si toosa ah qadka uu jira weliyeene farxaan axmed cabdi farxaan soo dhawow bal maxaa kasoo cusboonaaday khilaafka ee maamulka galmudug soo kala dhex farhan waa mahadsan tahay iskhilaafkan udhexeeya madaxda ugu sareysa ee dowlad goboleedka galmudug ayaa imaanaya saddex sano kadib waxaana khilaafkan sida a sheegtaba uu kasoo bilowday disida ama xilka qaadista ee xubnaha golaha deegaanka degmada caabud waaq ay ku sameeyeen guddoomiyihii magaaladaas iyo sidoo kale ku-xigeenkiisii oo taageeray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug halka ay kasoo horjeesatay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug waxda kana jiraan ay ku tilmaantay balse madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa xelka qaadid ku sameeyey waana uu ka biyo diiday waxaa taageeray madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari iyo oo warqadii laalay uu soo saaray madaxweyne ku-xigeenku halkaas ayay sidoo kale mar kale ayuu madaxweyne ku-xigeenku warqad soo saaray sidaa eh, labadooduna waxay la hadleen warbaahinta kulmiya diyaaleed madaxweyne ku sida dadka oo uu sheegta eh, khilaafku waxaa moodaa inuu issii karayo mar kasta balse eh, saacadaha soo socda ayaa la rajeynayaa inay ka hadlaan haddii aan wax gelin baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug khilaafkaanu horay uma soo kala dhex gelin madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka balse sanadkii laba kun labaatan iyo kow ayaa si lamid ah sidaan uu shaqada uga joojiyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug cabdi waayeel kadib markii khilaaf soo kala dhex galay kuna saleysnaa isla xubnaha qolaha deegaanka laakiin degmadu ay ahayd balabal waxaana hal sana kadib shaqadii dib ugu celiyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaari iyo qorqor marka xaalada hadda waxay umuuqataa mid sii taraysa oo labada dhinaca way is eedeynayaan waxaana midlabada kale ku eedeynayaa nin uu hagardaamaynayo dagaalka ayuu ku eedeeyay madaxweyne ku-xigeenka galmudug halka wasiirku oo waxba kama jiraan uma tilmaamay marka ma jiro wax ka sareeya maamulka galmudug oo ilaa iyo hadda sida aan horta ku helino sooka la dhex galay balse eh, baarlamaanka waa la filayaa farxaan inay ay baa ka la yidhaha ay farxaanow mar haddaad xiriir la sameysay guddoonka baarlamaanka ee maamulkaasi arrintaani oo ku salaysan in madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay mar ula hadlay kulmiya in sabar ay ku joogeen asaga iyo iyo gudoomiyaha baarl guddoonka baarlamaanka maamulka galmudug isla markaana intaa ka badan aysan u dulqaadan doonin marka dhanka kale ee madaxweyne madaxweynaha maamulka galmudug iyo guddoonka baarlamaanka soo lama dhihi kara khilaaf in muddaha u dhaxeeya ayaa soo shaacbaxay maadaama si muddo saddex sano ah ee galmudug madaxdooda aysan khilaafan marka laga tago sheegitaanka madaxweyne ku-xeenka galmudug ma jiro hadda wax kale oo cadaynaya in khilaafkaasi uu jiro welina uusa hadlin gudoomiyaha baarlamaanka galmudug balse haddii uu hadlo xiriiro aan la samaynay baaritaankeena kama uusa jawaabin haddii uu hadlana insha allahu tacaala dhegeystayaasheena usoo gudbi doonaa hawlihii ugu dambeeyey iyo halka ay wax kala marayaan farxad madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa oo kusugan dhuusmareeb oo haddana warqada iska soo horjeeda soo kala saaray soo saameyn ma ku yeelanaysa adeegyada kale ee maamulka aada u weyn aad bay ugu yeelanaysaa adeegyada kale maamulka in muddo ah ay maamulkan galmudug aysan lahayn wax mucaarada oo ay labada nin si fiican isu dhow isula shaqaynayeen inkastoo madaxweyne ku hadda yiri samir ayaan ku wada joognay balse bulshadu ma ogeyn wax khilaafa ah oo hadda koor ka dhiray marka waay ku yeelanaysaa si gaara ah howlgalada hadda ka socda bariga gobolkani galgaduud ouna hormuud yahay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor ay waxaan is inay saameydo suurtagal tahay maadaama madaxdii ay iskhilaafeen lagana yaabo in dadka dadkaas ku nool galmudug ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in hal sano oo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug eh, ugu dareen muddada xilhaynta madaxweynaha galmudug axmed cabdikaar iyo qorqoor haddii isku dhaca u dhexeeya gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale madaxweynaha ay sax noqoto ay suurtagal tahay in halkaas sano uu dib loo haddii aan ku laabano degmada cabuddo waxaa la sheegayaa in saameyntii ka dhalatay khilaafka golaha deegaanka weli ay ka taagan tahay oo dhinacyada halkaas isku haya magaalada qeybo ka mid ah ay kala xirteen maxaa kasoo cusboonaaday ood war ka haysaa degmadaas iyadan cabudwaaq waxay ka mid tahay magaalooyinka dowlad goleedka galmudug gaar ahaan dhaca waqooyiga gobolkana galgaduud in muddo ah ay ka taagnaayeen rabshado balse udhexeeya eh, horey ilaa iyo dhowr bilil ayaa ka dhacay magaaladan eh, xal ayay dadka deegaanku sameeyeen iyo sidoo kale dadaala ay eh, hormuud u ahaayeen madaxda dowladka galmudug gaaraan cadiis milamenof hogeenka ayaa nabad loogu soo dabaalay waxaa moodaa in hadda ay saameyn ka dhalatay isaqaqabsigan udhexeeya xubnaha golaha deegaanka iyo sidoo kale guddoomiyaasha ay sheegeen inay xilka ka qaadeen laakiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynihii galmudugba ay ka biyo diideen ayaa moodaa inuu hadda ka jiro waxaa moodaa in ilaa iyo dhowr magaaladu xirantaasi lamid a magaaladaas waxaa ka socda shir u dhexeeya beesha degta halkaasi oo guriga ugaadka ka socda habeen kahor odayaasha sidoo kale waxgaradka culimada shirkaasi ka qaybgalaya oo hadlay waxay sheegeen inaan bataasanba shirkaasi dhex keeni karin wax siyaasad ah marka waxaa moodaa in khilaafku uu ka taagan yahay gudaha magaaladaasi ayna u muuqato mid ay suurtagal tahay in haddii aan la helin xal deg deg ah gacan hadal ka dhici karo kaasini waxauu ahaa waryaheena farxaan axmed cabdi oo markaasi aan ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ee xiisada kasoo cusbunaatay maamulka galmudug oo u dhexeysa hogaanka maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo ku wada sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa soo kala dhexgalay khilaaf iyadoona ay soo saareen warqada iska soo horjeeda wixii warar kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyana dambe ayaad ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gobolka galgaduud gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo ceelgaras ayaa xalay waxaa ka dhacay duqeyn cirka ah oo markaasi lala bartilmaameysaday saraakiil sare oo ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab mas-uuliyiinta deegaankaasi ee dowladda federaalka soomaaliya maamulka galmudug ay u magacaabeen ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntaasi lala bartilmaameysaday nin lagu magacaabo olol kaasi oo dadka deegaanka dhibaatooyin fara badan ku hayay tan iyo markii howlgalka uu bilowday islamarkaana dadka lacago baad ah ka qaadayay xogayaha deegaanka ceelgaras ee maamulka galmudug oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa ka warbixiyay duqeynta ka dhacday xalay deegaankaasi isla markaana lagu dilay saraakiil sare oo ka tirsan kooxda al-shabaab waa ku dhowahay raadiyo kulmiye abaara shaqdi dhexe oo habeenimo ayaa ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa beesha caalamka oo iskaashanaya waxay soqaan cirkaa ku dileen horjoogo lagu magacaabo jira ah, olol cali guuleed oo dadka deegaanka dhibaato badan ku hayay ayay ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo kuwa beesha caalamka iskaashanaya waxay ku dileen deegaanka shabaax ee udhexeeya oodweyn iyo wamooley halkaasi maxaa ka socday markay duqaanta dhacaysa dhagarqabahan oo watay eh, gaari nooca raaxada ah eh, iyo afar dhagarqabo oo la socotay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa beesha caalamkaba ay kuraas joogeen ayaa halkaasi eh, lagu duqeeyay marka ma meesha masaldhigay ahayd ma maxaa ma kooxda maxay u joogta ama asiga keligiisa duqaynta laba mar tilmaameysta dhegarqadahan oo in badan dadka deegaanka dhibaato ku hayay eh, dowladda soomaaliya iyo kuwa beesha caalamku ay aada u doondoonayeen oo dhibaato badan ka geysanayay degmooyinka ceelgaras eh, iyo ceelbuuri iyo galhareeri iyo ciidamada eh, xooga dalka soomaaliyeed u suurta gashay in xogtiisa helaan asigoo ku safayay eh, wadada udhaxaysa ceelbuuri iyo ceelgaras hay maamulka galmudug haddii aad tihiin oo deegaanadaasi dhaqdhaqaaqa ka wada sidee in kugu suurto gashay in ninkaasi aada dishaan waxay noo suurta gashay xogo badan nala wadaageen dadka deegaanka iyo dabagal badan oo lagu haayay sarkaalkaasi oo ah dhagarqabe in badan dadka deegaanka dhibaateynayay ayay u suurta gashay inay xogtooda helaan kadibna ay waafajiyaan sida sarga u ahayba in dhagarqamaan laga horwareejiyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo dhibaatadaasi ku hayay ma raadiseen khasaare intaasi eh, ka badan oo dadka deegaanka soo gaaray baaritaano badan oo aan samaynay nama suurtagelin inaan eh, xaqiijino wax khasaaro ah oo kasoo eh, dadka shacabka kasoo gaaray ka dhacday markii laga reebo afarta saddexdii dhagar qaba ee la socotay iyo asaga oo halkaasi eh, ciidamada xooga dalka soomaaliya ay ku dileen maxaa kii qorsheysan deegaanka ceelgaras oo al-shabaab ay gacanta ku hayaan oo saldhig ah haddii deegaan maamulka deegaanka aad ku magacaabantihiin aada eh, umahadsantahay eh, er eh, aan ku saxo elgaras waa degmo ka tirsan gobolka galgaduud ahna degmooyinka iyo faca weyn ka jira gobolka galgaduud waxaa nooga qorsheysan in dhammaan ka sikayna haraadiga kooxda khawaarigta al-shabaab ee ku sugan deegaanadaasi ilaa lagu soo dabaalayo kala dambeyntii iyo sharciga ka jira deegaanadaasi kaasina waxauu ahaa xogooyaha deegaanka ceelgaras ee gobolka galgaduud ka tirsan isla markaana aan wax ka weydiinay duqeyn xali ka dhacday deegaankaasi oo lala bartilmaameysaday sargaal sare oo ka tirsana kooxda al-shabaab haddaan eegno gobolka shabeelada dhexe saakii deegaanka nuur dugle ee gobolkaasi waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidamada macawisleyda iyo maleeshiyada kooxda al-shabaab iyadoona dagaalkaasi la sheegay inuu ka dhashay khasaaro isku jira dhimashaiyo dhaawac dagaalka ayaa yimid kadib markii al-shabaab ay weerar ku qaadeen deegaankaasi oo ay ku sugeen ciidamada macawisleyda waxaana sidoo kale la sheegay in weerarka al-shabaab ay soo qaadeen la iska caabiyey mas-uuliyiinta deegaankaasi oo xiriiro kala duwan aan la sameynay ayaa inoo suurtagal weyday si aan wax ugu weydiino dagaalka saaka ka dhacay deegaankaasi iyadoona xaaladda deegaanka ay hadda tahay mid degan wixii kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyada dambe ayaad ku dhegeysan doontaan weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan soo gaarnay waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaa washita isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalemaanay war mahaysana ciidanka waa gurguurtaa la yidhi waxaan maqli jiray hadday adiga kula tahay damaacyow halmoogii ugunkayga baxaya iska hees yahay warwaad malahabawdaye warwaad malahabawdaye haddaan midigta kula helo hilbahaaga waan karin waan cabdullah waxaad ka tagtay markaan habeen qura hurda u seexdaba soo hees waalwaaleed habluhu iima qaadaan warwaaqlow digniin iyo jaalle dhaaftee roose qaado sababtoo a ah geedkii kalemaano awalba waa laayad sii waash hawl maraysa haddaan midigta kula helo ilbahaaga waan karin ayaa taagan tahay soo hees walwaaleed hablo iima qaadaan warwaaqlaha la yaabina waati tii hore loo yidhi warafiya shimbiri war isuma hayaan warwaad maalaahabawdaye warwaad maalaahabawdaye nin khayrkii hayaamo higsanaaya baan ahay waralaha kaa nin khawaarij haysato ah, asaagii tiigsan maaye horseedku abaar ma sheegine hayaankuna geedi weeye haraadna ka yaabi mayne yadheegi jari waarmadayaw way soo dhaaftaye hadda aan dhammayn ku jar hadalka ku jar ku jar hadalka hadalka kuba jar hadday adiga kula tahay qahinyow hagoogani hadalka aad kala guri inuu hawshayga iga celin warwad malahabawday warwad malahabawday horaan ku ogaade wax la hooriyaa dhimay war kalemaanay war mahaysiine eh. madaxweynihii maanta degmada aada aadanyabaal dig ka yidhi hayehe madaxweynuhu mugow aadanyabaal tegey shabaabkii ma ku yidhi aadanyabaal u soo aroor amaalna kuuma ergane warwarkaa naga dhex gelina madaxweynuhu abaabulkii uu furumaha midba meel u tegayey buu ka wadaa warwad malaahabawday warwad malaahabawday haddaan midigta kula helo hilba haga waankari miyuu khawaariijta ku yidhi bow madaxweynuhu garcad ma booqanahayaa war wallaweynay war ma haysaane buurtii gacanlibax jamhaddii way ka soo degeen dee waana la heshiiyo furinta kale soo aadeen warwaaqlow war moogaa tahaye gooja cadde mar horaa lagu kala baxay bowaa la tahay warwaaqlow dimuquraadiya aanu baartaana furug muqdhamadasaana waar walla weynay intaa garanaysaan way dhaaftaye guddoomiyihii faysal cali waraabe furinta hore oog buu joogaa beekaamna oo u xidhan yahay somalilanna way sracdo xaalkeedu wuxuu marayaa dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kalamaana war mahaysaana ciidamadii riwaayada dhaqaaqa laga waayey way ruqaansadeen jilbiya jamaama may tageen warwarkaa naga dhexgelina ceel la helaya dhulkaleba way tegeen somaalilama eelsadaale ku helay warbaw biyo kulula boosaasu ku yaallaa war miyaynaan maqal jacaylkeennii berigii biyo kululayaal iyo badaan kaga qubaystay buuldheriba caashaqu batalaalaynuu dhigay caku yeel dhaso booqda moogtaay warwarkaa naga dhex ciidanka ceel la hela tegay ceelgarasna waa u gudbayaan ceelbuurna way joog ogaanwarna miyausan tiro badan iidina ku yaale eenkeedu eh. leedahay walqobsidii malahayne dhinacan waa gebageba dhinacaagana waa loo soo gudbaya warwar ma haysiina rag badan oo khawaariijta ka tirsan mala qararamsaday hadda mayse soo dhiibeen waar ma gacmahay taageen warwarka ha naga dhex gelin inay rag kale la soo xariireen baa la yidhi hana la badbaadiyeyna leeyihiinaa la yidhi badbaadaday madaxweyne xasanna waxay dhaheen haddowna tuuta noo gashooo noogaba sii darane adna waxaan dhihi lahaa cabdille iyo guurow rag waa kii dagaalamee rasaasta iyo qoryaha soo inaad garabsataan maahan aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax uu arkaan arrintuusay uu taal iyo ismaleesay wax uu arkaan war kalmaanay war mahaysaan khawaarijtii gobolka shabeellada dhexe beeraladii webiga jiinkiisa war magixaaskii baa qaaday yeeriyeeriyam yaxaasku qaadiyam yadheega jari war yaxaaskii khawaariij cuna waa helu janno ayaay warkaasi waaba mujaahid war waad nala gobolka shabeellada dhexe beeraladii webiga jiinkiisa shabaabka cunaqabateen bay ku soo rogeen waxaad tabci kartiinna male bay yidhaahdeen waana kooxa yaro oo ka soo gudbay baa la yidhi war bashirreeru boosaasaan kugu ogaaye eh. yaa shabeellada dhexna kaaga soo warramay wa adduunyadu waa dhijitaal adigu bagalgalan baa ka soo warranta war ama galgala ha joogaan ama shabeellada dhexe ha joogaane eh. qawaariidtu meel kastay joogaan looga hari maayo hadday adiga kula tahay eh. qayahow hagoogani qari inay hadiimay noqon warwad malahabawday wad malahabawday midigta kula helo hilbahaaga eh. waan karin warkalamaali anugu waxaan idhihi lahaa eh. madaxweynaho jiidda jira oo mudaba joogay eh. guryihiinna inaad jiifataan waa jusaarnimo warwaad malaahabawdae oo mala malaahabawdae ragkayrkood hayaamo higsanaya baan nahay anwaliba liyaabana reer mudugii lama bilaamood hoob is aayaan war halkan dagaal baa nugu dhaafahaya erijiren maynba hawaaynonfidhiyan war khawaarijtii waxay ka maraysaa wakhtigii u ogani waan marin habaabe halkee baan habeenkiyo maalintuu u hoyda warway malahabowde warway malahabowde haddii midigta lala helo hilbahooda waan karin warwa talahabawdaye oo talahabawdaye tuugii la soo helo xukunkiisu waa tuug yaa haddaan midigta kula helo hilbahaaga waan karin doodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshada isbuunyada ee dubay fariimahaasi kalmaan ka sii horreysay waxay gebgabo u hayaan barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheeke uu farsameynayay nabadgelyo